dheere dhulka yaa inti wacan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan gacalka maqlaayow galab wanaagsan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 alalehe galab wanaagsan eh, dhegeystayaal mar kale saaxiibada barnaamijka waxaa leenaha galab wanaagsan haye dirir soo dhawow eh, galabnimada ah, oo dhawaa eh, bootan adiga iyo dhammaan saaxiibadan oo salaamaya aad iyo aad cabdirashiid adigana bootan waa mahadsan tahay galab wanaagsan saaxiibadan waxaa leeyahay galab wanaagsan salmana waa salaamaya marka ayadina sidoo kale galab wanaagsan hayhay oh, barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaan ku daafuranaa horta mid kamid a ah kaalimaha suugaanta salmaayo galabta kaalinta suugaaneed aan ku daafuranayna barnaamijka yaanu daynaa waayahay adigaan kuu daynaynaa maxaad noo soo qabanaysaa marka waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luqeeyaan axmed gaciite iyo aamine cabdulaahi heestaan waxaa lahaa sabaalo sabaalo mhm. dhegeysa haboon saaxiibayaal maxaayejeesu dhawaaqo wasankadan gaadhne ilaa lagu su'aalo kugu seego aakhiro oo kula sodaaye umarsa maxaayejeesu dhawaaqo wasankadan gaadhne hadduu samir wax tarila ama uusan noqonlaa rudaanka dhus samir wax tarila aduu sacaa xidhin ama seebnaa igu ama sayri wacadkii ama siday aduu sayri wacadkii ama siday

baday qalanu wadnahay saranu dhiiga saydinaaye habla saqayban siday tahay dhallaan sabaalaynayaaye sambabaday qalanu wadnahay saranu dhiiga saydinaaye habla saqayban siday tahay dhallaan aduu sacaa igu xidhin abrasenayu wadin ama sii aadeemaahay wawali ama sii wacadayey ama sidayni lagu sheego aakhiro waan kula socdaabarnaamijka eh, madaxa wuxuu ku fiicnaabo in galab walba la keeno dirir iyo sidoo kale cabdirashiid si eh, fanaaniinta aan soo qabanayno kuwo ka dheeraada aan u helno oo iyagu ay noo soo qabtaan eh, dirirow adaan kugu hormaraya hadda ka hor sheekooyin layaab lah nooga sheekaysa mar barnaamijka maalina ku jirnaa indhiga farax hmm. sheekooyin fara badan oo kalena waa haysaa waa kugu ogahay hmm. hal sheeko galabta nooga dhac sheekooyinkii ani waa dhamaadeen tan kale ani waxaa idi dhahay maalinta labaad oo iga imaan doono meeshaan bun iyo daangii shaaxa eh, galabti inay iga dambeysa hagaajisaan galabta imaanayan ah, ah, ah, sheeko iyo shaaxa la mogta sheeko aan shaax lahayn ragna waa shaax dumarna waa sheeko dumarna waa sheeko marka dee shaaxi ma yaalla meesha <laughs> <laughs> nasiibka kusoo aadiyey xilligaas iyadoo shaxla-aana galabkaas inuu imaado dirir alaylehe kaalimaha sugaanta ayaan kusii soconaynay markaa waxaa noo soo qabanayaa hees la yirahdo warmoog oo uu ku luuqeeya cabdulaahi xalweyste

waddankan marjooga naftu weheshanaysa ma joogama الرحيم sida daaruuriyo caraadoogu warayo wahaa bari arooriyawejigiyo tiimaha sare lagu wahaabay qurxudaasidaa waqala daaruuriyo caraadoogu warayo bari aruuriyaay wadaanihii qalbigaaye ilaawii qaaquusiyo wejigiyo tiimahaa sare lagu wahaabay quruxdaay urmugay hadaadi moodaynan weec wiishuu gadoodii sida qaalini waalayo laga qaaday weyshii

waayahay waayaha adduunyada warwaryo dhibaatiyo wareer lagama waaye waliba waxaad dhegeysanaysaan barnaamij kale wanaagsan waayahay xad rashid haye horta mar kale eh, saaxiibada waxaa waay galo wanaagsan eh, marka horta ina galo wanaagsan waxaa waaye inta badan eh, maalinba waa kasii xiisadan badan taha maalmaha kale mhm. markaynu eegno niyahow inta badan waayadan waxaa soo badatay mhm. barnaamijka badda ahaa mhm. inta badan waxaa la arkaya baraha bulshada inta badan ku faafay muuqaal wiil dhalinyaraha uu leeyahay maadaama anaga arabna etoobiya la dagaalan waa inaan afar xaasa guursanaa inta badan arrintaas gabdho badan ayaa ka hadlay eh, markaynu eegno barnaamijkaas horta waa iska macquul horta wiilasha soomaaliyeed barnaamij ay ku qanacsan yihiin waay laakiin salmo waxaa weydiinayaa eh, su-aalahaan oo kale anaga waxaa rabnaa inaan badanno marka boqol iyo iyo boqol iyo anaga labaatan milyan anahay sooma ah. yah marka wadanimada dhabtaa waxay tahay gabadha markay dhexdo yah waxa waaye wiilasha soomaaliyeed wax walba way samayn karaan si micnaa waddankeeno aan difaacno laakiin salmo waxaa ka rabaa inu suasha isweydiiyo ragga soomaaliyeed ama xaajiga mu ogolaan lahayd in nin kale in maaragtay gabar kale uu kala guursado cabdirashiid horta waa mahadsan tahay runtii barnaamijkan aa keenteen oo wiilka keenayna iyo adigaba marmarsiyaa wadiina idin leeyahay <laughs> sababto hal qof xataa maaragta ilmaha iyo waxaa dhihoosid mm. yani ha badna camal waa badan kara <laughs> marka hashaas qofaa dhaqaaleyso kalkuulso waxaa waaye eedaa waxawaaye maaragta wax walba kuu noqonayso laakiin anoo hadda waxawaaye waxaa uu hadlayaa gabdhaha soomaaliyeed maadaama ayna halkan ku sugnayn waxaa leeyahay barnaamijkaas marmarsida hanala daayo <laughs> eh, eh, eh, suuragal ma tahay marka orta boobtaan markaynu eegno ah. horta wax walba siyaabay leeyiin soo maha afaraa dhehden xataa laba hadaa dhehleedeen xataa xoogoo macquul waa la qaadan karaa <laughs> waa la dhamaystiraa miya eh, cabdullahi markaynu eegno mm. eh, yani diinteenna eh, waxyaabaha maaragtay yani sababta afar loo guursanaa waxay taa mataqaantaa inta badan gabdhahena soomaalida ma hadda xiliyada dagaalka oo kale mm-hmm. waagii hore muslim magaala laisku geysan jiray mm-hmm. qofkii u baahanna waddankaaga inuu maaragtay yani kusoo duulana ah jihaadka waa markaas waa waajib hadda etoobiya oo kale waddankeena kusoo duusho waxaa qof kasta oo soomaaliyeed waa loo baahanyaa marka sababaha maaragtay yani afar in loo guursado macnaha la yidhi waxaa ka mid ah ninka in muslimiinta la badiyo ee gaalada aan ka tira badnaano diriro fikirkaas ma qabtaa in islaamka la badiyo oo afar xaas la guursado si soomaali ay boqol ilaa tan milyan kor ugu dhaafto Eh, wallaahi hortu dabcan waa fikir fiican laakiin zamankan maanta eh kulley dumar afar naagoo soomaali eh ogolaashaha markii laga soo gubada ogolaada xataa buuqi kuu furan dhiikaray sokora kugu dhaca <laughs> ma fahante marka inaad dhiikar iyo sokor adoo dairaa qaado waxaa ka fiican hal haboo dee iska wadwado halka xabaab ataa lahaylayaa marka dumarka soomaaliyeed alaa barakeeye mhm. dabyar mashidayaan hadday afar noqdaan eh, mushkilada badanayso tan kalena eh, mm. tayo iyo tira labay kala tahay anaga anagoo intaan ka yar ayaan kun sagaal boqol todobatii etoobiya iska celinay haddii tiro wax taraysana mm-hmm. eh, etoobiya wax ku tari lahayd marka in tayala leeyahay muhiim oo qalbiga laga nool yahay mm-hmm. tiro waxay taraysa malahan laakiin si kastaba dee waa wax mubaaxo diintan ay banaysan afar la guursado si loo bato haddana ummadda eh, firano ma dhahayno yaan la guursanin laakiin waxaa ku fiican markaad gursanaysid inaad dhaqaal ahaan iyo caqli ahaan iyo meel walba ka dhisan tahay iyo inaa afartaas dumar aa xakamayn karto hadday kugu buuqaan sokortii dhiikar kugu dhaca u dulqaadan kartid ilaa waxaa usoo bararto <laughs> waa inuu xal u hela haddii uu rabo in la bato in buuqaas in la xaliyo solution ayaa loo baahan eh, mar walba orta xalka wuxuu ku jira mataqaantaa ah, ninka ragga waxaa laga rabaa halka xasurta inuu qanciyaa wax walba inuu maarata eh, qanacsanaataa iyadoo oo aysan qanacsanin horta meel kale ma aadi karo taas waa qalad waana diinteena sababta ay u dhahda ninka waa inuu awoodaa awoodda dhan dhaqaale ha noqoto dhan caafimaad ha noqoto meel walbo kadib markii uu ka dhammaado ayada ay qanacsan tahay meel kale aad markaasoo kale waa macquul hadii uu ka dhamaysto wareegnimadiisa uu kaashado <laughs> aad iyo aad aad aad laakiin etoobiya la darirayna hadaan irana ka war ay waa fursad miya fursad waayahay <laughs> eh, dhanka suugaanta aadeenaa ah. markan waxaa soo qabanayaa heys ay ku wada luuqayaan xasad aan samatar iyo weliba qadiijo maxamed qalanjo heystan waxaa la dhahaa aleylahe waa heys magac inabaan ragga iyo weliba haweenkuba ayaa heystan lagu magacaabaa marka heystan ayaynu ku nasan doonaa marka saaxiibad waxaa leeyahay gal wanaagsan تالي هو دليس عاشقاي قرع ادبك انت قريداي كهرت الوقت raggayo haweenkuba midna haybad ka kaluun lahaynini عيني hadhowbay layma heesa layla mahali duburday helay oobayoyso hor caashaqa hadhowbay layma heesa layla mahali duburday helay oobayoyso hor caashaqa guriga waan kahanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaagee haddaad hagar baxayse dhankayga waan kahanan lahaa haddaan huba dhankaagii haddaan hagarbaxayse habeen keliya caashaaquuyey mahirgalo ayee kuma fuulaaye hortaabaro habeen keliya caashaaquuye hirgalo ayee kuma fuulaaye horta baro ragga iyo haween ay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke ragga iyo haweenkuba ragga haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurkeemeelalooh oon horseed way looma haadsho way hawirantaa odeeyay haki caashaqa ayu habaabine meelalooh oon horseed way looma haadsho way hawirantaa odeeyay haki caashaqa ayu habaabine <laughs> washagaye nabar horeey ama keenta caashaqaye halaxsiga ugba keenta hibashaadaye nabar horeey ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba nahaybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini hadhowbay ma heeslayla ma hadi dubgday helay obeyoisu hor caashaqa oona shiimbe hadhowbay oo layma heesin laylama halin dooburdayeelay hoobayo iso hor caashaqa hawdkeeda laaf lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante qorajaruga tuurteen habloodugu hoden adiimiya lugayaad badaan kaga hadhaan qorajaruga tuurteen habloodugu hoden adiimiya luga raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurkee raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurkemeelalow oon horseed way looma haadsho way hawiranta oobeeyay oh, haki caashaqa ayu ah, habaabine meelan loo oon horseed waa looma haadsho way hawirantaa qoobeeyay hakii caashaqa ayu habaabine alilehe waa ka heystii aad ku macaanka badneed ee xasan aada samatar wiilba khadiijo maxamed qalanjo heystan ereyo qurux badan ayaa ku jira ereyo inabaan nacaadahn ayaa ku jira marka ragga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeesheen ee habsamaanta guurkae waa hays inabaan caadi ahayn sidoo kaleet wuxuu leeyahay jaceylku waan kula habeen lahaa hiilna kuu noqon lahaa howl kuuguma dhaafeen adigoo haraad qaba habeen kaama seexdeenuleyadigoo haraad qaba habeen kaama seexdeen waa erey cajiib ah waayahay sahbiyaal barnaamijka galab wanaagsan qaybihiisii dhexe ayaan isla sii maraynay markaana kaalimaha suugaanta ayaan ku sii soconayna markaan waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan haamile cabdilaahi iyo axmed cali cigaal heestan waxaa la yidhahdaa qalanjo dhegeysa haboon saaxiibayaal aduoriyo ubaaxu qawaajicad bankuugariyey geeda qoortiyu gelgelintuda ubaaxuqawaajicad bankuugariyey geedaha qoortiyu gelgelintuda qayan tahay xareedii kayntuna qarsoon tahay halkaad qoob ka sarsana biyuhu ay qulqulayaan qaalamaayo ayta qayan tahay xareedii qayntuna qarsoon tahay halkaad qoob ka sarsana biyuhu ay qulqulayaan qaalamaayo ay tahay jaleecada shaakugu qacsiyaad gamiday baqaadee aleecada shaakugu qacsiyaad gamiday baqaadee

rabbaka isqawiya ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಯಹೈ ಮರಕೆಯು ಬಂದೋರು ಸಿದ ಕೊಡ dadkii kuqabataad quruxiiga dhigan tahay aayana haween baan kula qaybsanayn iguqubay jacaylku casalkii kuqabataad quruxiiga dhigan tahay aayana haween baan kula qaybsanayn iguqubay jacaylku idaacada jaleecada insha kugu macsiya damiday babaade alaacda jaleecada insha kugu macsiya damiday babaade qalbigaga soo guuri allantay kumaani qalabkii maaligan qalbigaga soo guuri allantay kumaani qalabkii maaligan qofna kama siiyo waa qalinta

halkaas hanoga nimaana heeskaas gabagabadii ayaan isla joognaa waata cabdilaayow waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena barnaamijka galabta waxaa waaye waa ka duwnaa galbihii kale aadu weyn mhm, waxaa qayb ka ahaa cabdirashiid mhm. iyo weliba axmed axmed dirir nuur aadoo weyn mhm. waxaa barnaamijka aad iyo aad bay waxaa waaye waa dadkii barnaamijkan laga soo gaara mugta aad weyn mm, anaa waxaa gadaal ka gaaraan <laughs> <laughs> marka waxaa waa u mahadcelina ayagan dhegeystayaashaniso kale waa mahad celinayna gabadgabada saaxiibada waxaan uga tagnaa alaaba kaalinta sugaaneed aada u weyn heeska barnaamijkan ugu tegayna ee saaxiibadayna heesta kaan waxaa ku luqeeyey maxamuud kabalne guud ahaan galab wanaagsan ayay gabagabo u heda heestan tan iyo barnaamijkan ka dhexega sidaa iyo nabadgelyo

gabadha foorkiyo inaad buuxa suran Eh... ಕೇಳಿದ ಕುಂದ

wadnaha dhaqaalaha